alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira eh, su'aal baa waxay ku saabsantahay xadiisaynu soo marray oo xadiiskii sheegaayey fa jalsatahu bayna altasliimi waalinsiraaf yacnii fadhigiisa u dhaxeeya salaamad naqsiga iyo ka noqoshada ama ka leexadka udhexeeya ama ka gaddoonka u dhexeeya halkaa culammadu waxay ku fasireen laba tafsiir bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen insiraafka waxaa looga jeedaa alinsiraaf min asujuud in sujuuddii laga soo laabto ayaa looga jeedaa calaa haadaa waxay noqonaysaa fadhiga u dhaxeeya salaamad naqsiga iyo sujuudda u dhaxeeya oo insiraafka la yidhaahdo waa insiraaf min asujuud calaa haada laa ishkaal weji labaad culamada qaarkood waa sheegeen oo waa in laha insiraafka waxaa laga tilmaamayaa inuu kaba dee ka baxayo masjidka oo fadhigii marka dambe uu sii yaro fadhinayey salaamo naqsiga dabadeeda laga tilmaamayo insiraafkana asal ahaan macnahaasaa mutabaadir ahaa laakiin kaasi salaaddii dee kama mid ahaa fadhigaasi waa mid salaaddii ka baxsan marka qariinada in salaaddii laga warramaayo nowcan maa waxay ku tusinaysaa in looga jeedo alinsiraaf min asujuud sujuudda in laga soo laabto in laga tilmaamaayo marka fadhiga sujuudda iyo u dhaxeeya salaamad naqsiga waa fadhiga atixiyaadkaa loo jeedaa markaas kaasaa laga tilmaamaya xadiiska aynu soo marray ee ku saabsan tashahudka waxaa ku jiray aakhirkiisa falyatakhayar min almas'alati maa shaa wa fii lafdin falyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayh ha ka doorto su'aasha wuxuu doonto iyo baryada ama ha ka doorto ducada wixii cajab gelinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sida imaam axmed waxaa laga tilmaamayaa ducada ma'suurka ee ku soo aroortay kitaabkiiyo sunnada ha ka doorto wax cajab gelinaya waxay ka dhigeen mas'alada ama ducaadu inay tahay alwaarid fi alkitaabi waasunna kaannahu ay leeyihiin asha ku jirta cahdiye ah waa ducada ama su'aasha machuudka ah ee kitaabkiiyo sunnada ku timi laakiin jumhuurka culammadu waxay marayaan ducada salaadda gudaheeda lagu ducaysanayo salaamunaqsiga ka hor inaynay ku xadidnayn oo ku gaar ahayn ducada ku soo aroortay kitaabkiiyo sunnada ee ilaahay laga baryi karo khayr addunya waalaakhira khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba in ilaahay la weydiisan karo laga bari karo ayna ku gaar ahaynna duca ma'suura oo kitaabkiiyo sunnada ku timi ayna ku gaar ahayn saasaa jumhuurka culammadu marka ay mareen daahirka naska sida ka soo degdegaysana waa saas can abii hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam yadcu fii salaatii abu hurayra wuxuu ihi radia allahu canh wuxuu ahaan jiray rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yadcu mid ducaysta fii salaatihi salaaddiisa gudaheeda mid ku ducaystuu ahaan jiray muxuu ku ducaysan jiray allaahumma inii acuudu bika wuxuu ku ducaysan jiray salaaddiisa gudaheeda ducadan allaahumma ilaahayow yallaahu ama yaa allaahu ilaahayow innii acuudu bika anigu waxaan kaa magan galay min cadaab alqabr cadaabta qabriga ayaan kaa magan galay idaafadu waa bimacnaa fii ay cadaabin fi lqabri idaafada macnaheedu fii buu u dhacaya yacnii qabriga gudihiisa in laygu cadaabo ayaan ilaahu kaa magan galay wa min cadaabi annaar waxaan kaa magan galay cadaabta naarta wa min fitnati almaxya waalmamaati waxaan kaa magan galay fitnada nolosha oo intaan noolahay in lay fitneeyo lay lumiyo oo diinta layga fitneeyo ayaan kaa magan galay waalmamaati fitnada geeridaan kaa magan galay fitnat almamaat culammada qaarkood waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo marka aan dhimanayo in la fitneeyo ayaan kaa magan galay tafsiir aakhar culamada qaarkood waxay ku fasireen in la yidhaahdo wa min fitnati almamaat ay wa min fitnatin bacda almamaat geerida dabadeed in lay fitneeyaan kaa magan galay yacnii fitnada geerida ka dambaysa bimacnaa su'aasha qabriga fitnadaasaan kaa magan galay innakum tuftanuuna fii qubuurikum waa laydinku fitnaynayaa bimacnaa waa laydinku imtixaanayaa xabaalihiinna gudahooda ayaa laydinku imtixaanaya waata ruux walba la weydiinaayo marka qabriga la dhigo man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk su'aalaha saddexdaa waa waata la su'aalaayo marka labada wejina waxaa sii fiican in la yidhaahdo walmamaat waxaa laga tilmaamaya ay fitnat almamaat waxaa looga jeedaa geerida dabadeed fitnadeeda ayaan kaa magan galay waayo wa min fitnati almaxyaa intuu nool yahoo dhan fitnada dhacaysa waxay noqonaysaa waa min fitnati almaxya inay gudagelayso oo markanuu dhimanayo weli aanu dhimannin dee noloshiibuu ku jiraa marka fitnadii nolosha ka bixi mayso wa min fitnati lmasiixi addajaal waxaan kaa magan galay masiixu dajaal fitnadiisaan kaa magan galay dajaal waa dajaal bimacnaa waa mumawih kadaab ah dajalku waa beenta iyo xaqaa'iqda in la dooriyo oo si kale dadka loogu dhallaaliyo loogu qurxiyo masiixna laqabkiisa weeyi waa masiixu dalaalah masiixyadu waa masiixu alhudaa iyo masiixu dalaala oo axaadiista qaarkood baa ku soo aroortay iyadoo masiixu dajaal lagu sheegayo inuu yahay masiixu dalaala inuu yahay waa masiixi baadida ciisa bnu maryam waa masiixu alhudaa dajaalna waa masiixu dalaala xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa fii lafdin limuslimin waxaa ku sugnaaday lafdi muslim u sugnaaday idaa tashahhada axadukum falyastacid billaahi min arbac hadduu midkiin ataxiyaadsado oo tashahudka la yimaado waa tasmiyatu shay bismi jus'i waa shayga in lagu magacaabo magicii juskiisa waaya tashahudku waa qayb ka mida ataxiyaadkii tashahudkuna waa ashahaadda weeye shahaadataynka ayaa waxaa la yidhahdaa tashahud ayaa la yidhahdaa marka ataxiyaadkii ayaa tashahud lagu magacaabay idaa tashahada axadukum hadduu midkiin atixiyaadsado falyastacid billaahi min arbac ilaahay ha ka magan galo afar yaquulu allaahumma innii acuudu bika min cadaabi jahannam wuxuu odhanayaa ilaahu waxaan kaa magan galay cadaabka jahannama ayaan kaa magan galay summa dakara naxwahu intaa dabadeed wuxuu sheegay xadiiskii aynu soo marray mid shabbaha oo la mida ayuu sheegay waxaa laga qaadanayaa xadiiska atixiyaadka dabadeed salaadda lagaga baxaayo intaan la salaamadnaqsan in la ducaysto qabla tasliim intaan la salaamadnaqsan in la ducaystaa laga qaadanayo ducada ay ma'suur ka tahay in lagu ducaystaa waxa weeye afartaa in ilaahay laga magan galo waayo fitanku waa khatar marka ilaahay cadaabka iyo fitankaba ha laga magan galo allaahuma innii acuudu bika min cadaabi alqabr waxaa laydhahay taabuus kama tegi jirin inuu afartan akhriyo ubadkiisa cid ka midi eh, hadday ka tagtana waa ku garaaci jiray baa layidhi taawuus wuxuu ka mid ahaa ardaydii ibnu cabbaas waa min culamaa'i ataabiciin taawuus ibnu kaysaan waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa inuu isagu ka qabay inay waajib tahay oo haddii laga tago lagu dembaabaayo inuu sidaa qabay baa laga qaadanaya ducadaa in lagu ducaystaa intaan la salaamadnaqsan inay waajib tahay ayuu taawuus qabay bay yidhahdeen waa ilaa ubadka kuma dileen kamana tegi jirin jamaahiirta culammadu waxay mareen afartan in ilaahay laga magan galaa salaamo naqsiga ka hor inay tahay sunne ay noqonayso oo sunne mu'akkada ay noqonayso ama sunno noqonayso awalan cadaab alqabri baa ilaahay laga magan gelaya waxaa ku sugan isbaatu cadaab alqabr cadaabulqabriga in la sugo oo la ictiqaadiyo ayaa ku sugan waayo cadaabulqabri haddaanu jiri lahayn dee kama magan galeen waxaan jirin oo dhacaynin ee asaalatan asal ahaan inuu cadaabulqabri jiro ayaa xadiisku u daliil yahay adilo kalena waa u daliil culammaduna waxay ka deliishadeen aayaadka qur'aanka qaarkood bay ka deliishadeen cadaabuulqabri inuu jiro annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab aayaad badan oo mutacadida oo qur'aanka ku sugan bay culammadu cadaabuulqabri ku fasireen yusabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli asaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa fi alaakhira culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa qabriga oo alqabru awalu manaasili alaakhira aayadda hore wejigaay ka deliishanayaan waxay tahay cataf baa ku sugan wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab waalcatfu yadullu cala almughaayara catafkuna wuxuu ku tusinayaa kala duwanaansha ayuu ku tusinayaa marka cadaabka marka hore la geliyey iyo cadaabka marka dambe la odhanaya geliya inay kala laba yihiin baa laga qaadanaya ka hore waa in lagu xambaaro cadaabu lqabrigii dadka qaarna waa loogu nicmeeyaa qaarna waa lagu cadaabaa oo dad wuxuu u noqonayaa rawdatu min riyaad aljanna beer beeraha jannada ka mid a ah. qaarna wuxuu u noqonayaa haadaan cadaaba ayuu u noqonaya cadaabkuna wuxuu ku dhacayaa arwaaxdu ku dhacaya ajsaadana waa ku tacalluqa laakiin asaalatan arwaaxduu ku dhacaya iyo nafaha nacuudu billahi min dalik dadka qaarkood qabriga waa loo waasicinaya qaarna waa lagu cidhiidhiyayaa cadaabunaarka ayuu ilaahay ka magangeli jiray cadaabka iyo naartu waa isku mid waa idaafatu shay ilaa nafsi waa shayga oo naftiisii loo idaafeeyo culammada nuxaadda qaarkood waa diidaan in shayga naftiisa loo idaafeeyo waxayna yidhahdeen wixii soo arooreen noocaas ah waa in ta'wiil lagu sameeya oo la awilaa oo mid baa lagu awilayaa bay yidhahdeen musame midna isim saasay ku xambaareen laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mar haddii lafdigu kala duwan yahay idaafatu shay ilaa nafsihi waa bannaan tahay oo yunazalu ikhtilaafu lafdayni mansilata ikhtilaafi almacnayeyn kala duwanaanshaha labada lafdi kala duwan yihiin baa waxaa la dejinayaa meeshii inuu macnuhu kala duwan yaho kale kaannahu ilaa hayrihi loo idaafeeyey shawaahid badanna waa ugu soo aroortay qur'aankiiyo luqada carbeedba saas aawadee wax xaraji kuma sugna ta'wiilna uma baahna walaa yudaafu ismun lima bihi taxad macnan wa awil muuhiman ida warad marka ta'wiilkaasi calaa kulli xaal waxba laazim maaha sida saxiixa wa min fitnati waxaan kaa magan gelayaa muddada aan noolahay fitnadeeda oo bimacnaa fii xayaatii in lay fitneeyo ayaan kaa magan galay oo lay lumiyo diinta layga fitneeyo geerida dabadeedna in lay fitneeyaan ka magan galay oo kalaamka xaqa aan laygu sugin ama marka aan dhimanayo ee sakaraadayo in lay fitneeyaan ka magan galay oo khaatima xumo aan ku dhinto waxaan kaloo kaa magan galay masiixudajaal fitnadiisa fitnadiisuna waa fitna cadiima saas aawadeed nebi weliba ummaddiisa waa uga digay sida nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam min fitnati almasiixi addajaal idaa tashahada axadukum falyastacid billaah amarkaasaa daa'ifo yari ka daliishadeen wujuub oo waxay yidhahdeen amarku wuxuu keensadaa waajibnimo ayuu keensadaa can cabdillaahi bni camr bn alcaas can abi bakrin asidiiq radia allaahu canh annahu qaala lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam abubakrin sidiiq ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii waxaad i bartaa duca aan ku ducaysto salaaddayda gudaheeda duca aan ku ducaysto ibar qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam qul illaahumma innii dalamtu nafsii dulman kasiiran qul waxaad tidhahdaa allaahumma ilaahayow innii dalamtu nafsii anigu waa dulmiyo waa ku xadgudbay naftayda dulman kaiiran dulmi fara badan ayaa naftayda dulmiyey riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay kabiiran laakiin labada lafdi waxaa quwo badan kaiiran bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan labada waa la kulminayaayo waxaa la odhanayaa kaiiran kabiiran baa la odhanayaa laakiin saynu hore u soo sheegnay alxaafid ibnu kasiir wakhayruhuna ka soo rarnay waa inaan waxba la kulminayn ee marba mid ahaan la odhanayo hadday labaduba asaxeen oo sida aan loo odhanaynin walcanhum lacnan kabiiran kabiiran kasiiran ilaa laba qira'a weeye kabiiran iyo kasiirane sidaan labada loo kulminayn ee mid walba gaarkeeda loogu akhrinayo baa riwaayaadka kala duwan ee soo aroorayna aan la isugu dhex guraynin oo loo kulminaynin mid walba waxaad u akhridaa gaarkeeda walaa yakfiru adunuuba ila ant walaa yakfiru ma dhaafayo addunuuba dembiyadana ilaa anta adiga mooye cid kale dhaafi mayso ilaahayow adoo qura ayaa dembiyada dhaafa cid kale ma dhaafayso fakfir lii makfiratan min cindik ilaahayow ii dhaaf aniga makfiratan dembi dhaaf ii dhaaf min cindika makfiradaasoo min cindika adiga agtaada ka ahaatay oo ka timi waarxamnii ilaahayow ii naxariiso innaka anta alghafuuru alraxiim adigu waxaad ahaatay kii dembidhaafka badnaa ee xilqarinta badnaa ee dhaafista badnaa alraxiimu ee naxariistiisa gaadhsiinaayo cidduu doono aad u naxariisanaayo xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanuu tilmaamayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam markii abubakar ka codsaday inuu duca nebigu baro uu ku ducaysto salaadda gudaheeda ducadan inuu baray nebigu sala allahu aleyh wasalam abubakar wuxuu ahaa faqiih shareecada waa u aqoon badnaa waxa uu ahaa saxaabada kii ugu cilmiga badnaa buu ahaa wuxuu garanayay ducada salaadda gudaheeda lagu ducaystaa inay ka fiican tahay ducada salaadda iyadoo laga baxsan yahay la ducaysto inay ka fiican tahay saas aawadeed nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu weydiistay callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii waayo salaaddu waa xaal fadli badan iyo cibaado fadli badan ducadiina waa cibaado in xaaladdaa fadliga badan lala sii eegtaa oo lagu beegaa waxay noqonaysaa aqrabu ila alijaaba laba xaaladood bayna weliba salaadda ugu sii fiican tahay ducada in aad loola yimaado oo loogu dadaalo mid waa sujuudda midna waa salaamad naqsiga ka hor labadaba nebigu waa amray sala allahu alayh wasalam in la ducaysto oo waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbih wa huwa saajid fa aksiruu fiihi adducaa addoonku xagga ilaahay wuxuu ugu dhowaansho badan yahay markuu sujuudsan yuhu ugu dhow yahay ee ducada farabadiya sujuudda gudaheeda salaamo naqsiga ka horna nebigu waa amray sala allahu aleyh wasalam markaa in la ducaysto ducooyin gaaroo wakhtigaa uu sunneeyey ama sharciyeeyeyna waa jirtaa sida marka afartii aynu soo marray allaahuma innii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaar ila aakhirihi allaahuma innii acuudu bika min alma'thami waalmaqram iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha nebigu ku ducaysan jiray qabla asalaam si caamana ducada waa u amray xilligaas uma lyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayhi iyo falyatakhayar min almas'alati acjabahu ilayhi yacnii ducada wuxuu doono wakhtigaa ha ku ducaysto shay xaaraana in lagu ducaystaa ma bannaana ruuxu hadduu ku ducaystana waa ku dambaabaya waxaa loo jeedaa duca aan xaaraan ahayn oo min khayray addunya waalaakhira khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba ku saabsan waxaase loo sii badinayaa ducada aakhiro ku saabsan ahlucilmiga qaar baa waxay yidhaahdeen ducada adduunyada ku saabsan salaadda gudaheeda in lagu ducaystaa ma fiicna waaba karaahiya culamada qaarkood yidhaahdeenoo waa karaahatu tansiih laakiin calaa kulli xaal karaahadaasi waxay u baahan tahay daliil waxay noqonaysaa inay iyaduna bannaantay noqonaysa mar hadday shay mubaaxa tahay laakiin waxaa sii fiican dembidhaafka iyo aakhiro waxa ku saabsan in aad loogu ducaysto ducada uu nebigu sala allahu alayh wasalam abuubakar u laqimay waxa weeyaan allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kasiira abuubakar ummaddan waa kii ugu khayrka badnaa marka nebiga laga yimaado sala allahu alayh wasalam dadkoo dhanna waa ugu fadli badan yahay marka nebiyada iyo rasuullada laga reebo cidaan nebi iyo rasuul ahayn ama nebi ahayn oo abubakar la fadliya ama ka fadli badan ma jirin mana jiri doono taana waxaa laga qaadanayaa ummatu muxamed waa khayruulumam saxaabada nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam asxaabu alambiyaa waa kuwii ugu fadliga badnaa asxaabu muxammedna waxaa ugu fadli badan abubakar waatuu cabdullahi bnu cumar yidhi kunnaa naquulu wannabiyu xayun khayru hadihi alummati bacda nabiyiha abubakrin suma cumar fayabligu dalika annabiya sala allahu alayh wasalama falaa yunkiruh waxaannu ahaan jirray buu yidhi haddaannu saxaabada nahay qaar yidhaahdaa ummaddan waxa ugu khayr badan nebigeedii dabadeed abubakar waxaa ku sii xiga cumar dabad warkaasi wuxuu gaadhi jiray hadalkayagaasi nebiga sala allahu alayh wasalam nebiguna ma inkiri jirinoo arrinkaa ma diidi jirin marka sidiiqu haadihi alumma afdalu nnaasi bacda alambiyaa'ina ahaaday ayaa nebigu wuxuu u laqimayaa sala allahu alayh wasalam inuu yidhaahdo inii dalamtu nafsii dulman kaiira famaa baalunaa naxnu haddii abubakar lagu leeyahay oo nebigu ku yidhi waxaad tidhahdaa naftayda wax fara badan iyo dulmi fara badan baan dulmiyoo ku xadgudbay bal innagu xaggaynu joognaa innagu xaggaynu markaa joognaa dad fara badani waxaa laga yaabaa inaynay dee isuba qabin inay dulmi badan naftooda dulmiyeen ay isleeyihiin maa sha allah khayr baa ku dhammeeyey bad khayraad iska dabbaalanaysaayo dee sharkaagiiyo dulmigaaguba waa naadiroo waa yar yahay laakiin haddaad sidaa istidhaahdo waxaad ku sugan tahay ghuruur shaytaan kedin shaydaanku kediyaad ku sugan tahay waa inuu ruuxu ogaadaa oo garwaaqsadaa in dembigiis iyo dulmigiisuba badan yahay xadgudubkiisuna badan yahay cadaabka ilaahay waa inuu ka baqaa waa inaanu is odhan khayr baa ku dhammeeyey naftiisa shar iyo xumaan waa inuu ku tuhmaa laakiin shaydaanku markuu qofka kadinaayo oo huufinaayo wuxuu u qurxiyaa inta yare uu la yimi ayuu wuxuu yidhahdaa maa sha allah adoo kale ma jiro muxuu ka rabaa inuu iscajabiyo oo fagadh isla yidhaahdo hadduu intaa ka helana waxaan waxba ku ahayn hadhow inuu ka mid noqdo ciidanka shaytaanka nacuudu billahi min dalik waa inuu ka baqaa xasanaadkiisa in laga aqbali waayo sayi'aadkiisana loo qabto laakiin sida dadka lumay hadduu is yidhaahdo xasanaadkaagu waa maqbuulo jannadu waa orod yaa waxa weeye khatar buu ku sugan yahay khatar ayuu ku jiraa saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaar waxay odhan jireen haddaan ogaan lahaa hal sujuud in layga aqbalay cimrigayga waxaanan ogayn sujuud qura in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa sujuud qura in layga aqbalay hadda waa mid qura geeri baan jeclaysan lahaa laakiin waxaanan ogayn sujuud qura cumrigayga ma layga aqbalay taasaanan ka warqabin dembiyadooday ka baqi jireen dembigooduna waa la weynaan jiray dembiyadooda ayay ka baqi jireen waata bacdi ay yidhaahdeen culammadii hore ka midii cimrigayga wixii dembi iga dhacaan tiriyey markaasaa waxay noqdeen shan iyo afartan dembi hadda waa cimrigoo dhan maaha wiig maaha bil maaha sannad maaha dhowr sano fii jamiici cumurih ayuu wuxuu leeyahy shan iyo afartan dembi baan xisaabiyey wixii iga dhacay maalinta qura inta inaga dhacdaan inoo tirsanayn markaasaa mid walba ilaahay dembidhaaf waxaan ka weydiistay boqol kun oo goor hadda boqol kun waxaad ku dhufataa shan iyo afartan dembi walba boqol kun oo goor baan ilaahay ka dembi dhaaf weydiistay haddana waxaan ka baqayaa buuhi in lay qabtoo laygu ciqaabo waxaa laga yaabaa dunuubta caynkaasee uu sheegaya inay sakaa'ir yihiin innaguna waxaa laga yaabaa dembi weyn oo kabiira ah intaynu ku dhacno inaynaan astakfirullaah wa atuubu ilayhi inaynaan odhan ama mar iyo laba intaynu nidhaahno dee iska ilowno oo ka'annahu lam yaqac ay ka dhigantahay sidii waxaan dhicinba qabuulkii towbaddiiyo istikfaarka maadaama aynay ogayn in laga aqbalay aad iyo aad bay uga sii baqi jireen ugana warwari jireen mar walbana uu hor iman jiray hal dembi ay la yimaadeen ayaa waxay u samayn jireen acmaal badan oo khayraada ah si dembigaa looga maydho oo qoor xorayn ah oo qurubaad kale ah oo sadaqaad ah oo istikfaar iyo tawbad ah waa halumajara allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kasiiran waa inay xaqiiqo tahay inta dulmiga lala yimaadaa dulmi kasiiray noqonayso maaha iyadoo aanu isu qabin dulmi fara badan inuu la yimi inuu iska odhanayo dalamtu nafsii dulman kasiiran abuubakar inuu iska odhanayo maaha walaa yakfiru dunuuba ilaa ant waxaa laga qaadanayaa ka dembiga dhaafaa waa allaahoo qudha waa xaq ilaahay u gaara dembidhaafku shareecada islaamka kuma sugna waxa la yidhaha sukuuku lghufraan qolada nasaarada ama kiristaanku waxay qabaan wadaadadooda ama bababkooda ayaa dembiyada dhaafa saasay iyagu aaminsan yihiin ruuxu markuu dembaabo kiristaanka ahi wuxuu u tegayaa wadaadka babka ah dabeedna wuxuu bixinayaa lacagtii ayuu bixinayaa mala cashuurta ahayd ama uu ku ibsanayey dabeedna wuxuu u goynayaa shatigii dembidhaafka in dembigiisa la dhaafaa warqaddii loo jaraya jarayaa sukuukulgufraan baa la yidhaahdaa waa waraaqihii dembi dhaafka cidda dembiga dhaaftaa waa allahoo qura wadaad ma dhaafo shakhsi kale ma dhaafo xataa nebi ma dhaafo walaa yakfiru dunuuba ilaa anta lama odhan ilaa anta waalrasuul waa tawxiid in loo ictiqaadiyo cidda dembiga dhaafta allaho qura inay fakfir lii makfiratan min cindika waarxamnii ilaahu ii dembi dhaaf agtaada ka ahaaday ina naxariiso makhfirada iyo raxmada haddii la israaciyo macnahaan maxay faa'iidaynayaan almakhfira iyo alraxma haddii la israaciyo makhfiradu waxay ku dhacaysaa maa madaa wixii tegay ku dhacaysa oo dembiyadii tegay iga dhaaf baa macnuhu dhacaya warxamniina waxay u dhacaysaa fii maa yastaqbil waxa soo socda oo wakhtiga soo socdana tawfiiq isiiyo dembiyada iga badbaadiyo sida saxan isolonsii oo iwaafaji labada marka la kulmiyo labada macnay kala qaadanaysa midna waa maa madaa midna waxa weeye waa maa yastaqbil laakiin haddaan la kulminin oo mid ahaan la sheego waxay noqonaysaa labadii macnoba inay shamlinayso oo waxaa la yidhaahdaa ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa alfaadda la yidhahdo kalay soo geliyaan erayada qaarkood baa la yidhaha hadday kulmaan oo isku mar la sheego way kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan haddii isku mar la sheego laba macnay kala noqonayaan waa kala tegayaan waa sida miskiin iyo faqiir waa sida iimaan iyo islaam waa sida raxmo iyo makfiro haddii laakiin mid ahaan la sheego ka kale aan la sheegin kii kalena waa soo gudagalaa marka haddii mid ahaanu la sheego labadaba macnoba waa shamlinaysaa laakiin haddii kaloo la jamciyo labada macnay kala faa'idaynaysa innaka anta alghafuuru alraxiim ilaahay ilaahayow adigu waxaad ahaatay kii dembidhaafka badnaa ee naxariista badnaa waa min qabiili tawasul biasmaa'i illaahi alxusnaa wa sifaatih ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisaa lagu tawasulayaa oo innaka anta alghafuuru alraxiim waa min baabi atacliil macnuhu wuxuu u dhacayaa inaad ghafuur tahay oo raxiim tahay daraaddeed iigu dembidhaaf oo iigu naxariiso walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha waa asmaadii ilaahay oo ilaahay lagu baryaayo fadcuuhu biha wa amar allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kasiiran wa ictiraaf bidenb waa qirasho dembigii la qiranaayo walaa yakfir dunuuba ilaa anta waa tawxiid allah la waxidaayo oo xaqiisa loo ictiraafaayo fakhfir lii makhfiratan min cindika waarxamnii waa baryo ilaahay la baryaayo oo makhfiradiisa iyo raxmadiisa la weydiisanaayo macanuu wuxuu dhacayaa mar haddaad adiguun dembiyada dhaafto cid kaloo dhaaftaa jirin dee cid kalean weyddiista melihi adaan ku baryayaa adigana waxba kuguma aha yaa sifadaaday ka mid tahayba inaad dembi dhaafto asmaadaaday ka mid tahay inaad ghafuur too raxiim tahay marka ghafuur inaad too raxiim tahay iigu dembi dhaaf can caa'ishata radia allaahu canha qaalat ma sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaatan bacda an nasalat calayhi ida jaaa nasrullaahi waalfatx caaisha waxay tidhi radia allahu canha wa ardaaha maa sallaa rasuululahi sala allahu alayh wasalam ma tukanin rasuulku sala allahu alayh wasalam salaatan salaad ma tukan bacda an nasalat calayhi markay ku soo degtay dabadeed ida jaaa nasrullaahi waalfatx suuraddaa suuratu nasri markay ku soo degtay dabadeed salaad ma tukan ilaa yaquulu fiiha inuu ku odhanaayo gudaheeda mooyaane bimacnaa intii ka dambaysay markay soo degtay idaa jaa'a nasrullaahi waalfatxi waxaa loo jeedaa suuraddoo dhan waa shaygii in lagu sheego jus isaga ka mida in la sheego kulligii loo jeedo markay suuraddaasi soo degtay laga soo bilaabo intii ka dambaysay oo dhan salaadda gudaheeda wuxuu odhan jiray subxaanaka allaahumma rabbana subxaanaka ay tansiihan lak ay unazihuka tansiihan nasahad baan ku nasahaya xumaan kaa dheeraynaya kugu ammaanaya inaad xumaan ka dheer tahay oo kugu sifaynaya madxii ammaan allaahumma ilaahayow rabbana ayaa rabbana rabbigayow wa bixamdika ay wa usabbixuka waa ku tasbiixsanayaa bixamdika xaal aan ahay mutalabbisan bixamdik mid ku dheehan mahadnaqaaga xaalaan ahay baan kuu tasbiixsanayaa ama wa axmaduka waa ku mahadinayaa bixamdik mahadnaqaaga ayaan kugu mahadinaya ama xaal mahadnaqaaga aan ku dheehana aan ku mahadnaqayo culammada qaarkoodoo ba'da sababiye ka dhigayna waa jiraan ay usabbixuka bisababi xamdik allaahumma akfir lii allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaaday kaana rasuul sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yuksiru idin dabdiin yuksiru baa saxan oo ficilka kasura waa laazim marka kasura shaygu isagaa batay noqonaysaa laakiin isagaa badiyey ma noqonayso in hamsatu tacdiya la keena aksara yuksiru saxdu waxay noqonaysaa yuksiru haddii kale macnaa aan sax ahayn baa meesha ka imanaya oo an yaquula inay noqoto faacilkii yaksuru qowlkan baa badan jiray ee waxay noqonaysaa hadalkii hore kuma xidhna kaana rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaan jiray yuksiru mid badiyaa an yaquula inuu yidhaahdo ayuu farabadin jiray ay qawlahu fii rukuucihi odrhodkiisa uu rukuucdiisa ku odhanayuu badin jiray yugsiru wuxuu badin jiray an yaquula ay qowlahu odhaahdiisu badin jiray fii rukuucihi wa sujuudihi buu ku badin jiray ama fii rukuucihi wa sujuudihi uu ku yidhaahdo subxaanaka allaahumma rabbana subxaanaka ay tansiihan lak ilaahayow xumaan ka dheeraan baa ku sugnaato unazihuka tanziihan wa usabbixuka tasbiixan waan kuu tasbiixsanayaa tasbiix allaahumma ilaahayow rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow rabbanaa waa la xadfaa xarfu nidaaga waa la xadfaa saas aawadeed qur'aanka intay ku soo aroortay erayga yaa rabbana iyo rabbi intay qur'aanka ku soo aroortay dhammaan waxay soo aroortay iyadoo ya'du xadfan tahay laba mawdic mooyaane fii jamiici alqur'aan wa qaala alrasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura waqiilihi yaa rabbi labadaa mawdic ayaa rabbi oo yaay ka horraysa yaadii xarfunidaagu oo la sheegaan la xadfin qur'aanka labadaa mawdic bay kaga timi mawdic saddexaad qur'aanka kagama iman ee fii jamiici alqur'aan waxay ku timi maxduufata eh, xarfinidaa xarfunidaagii yaada ahayd iyadoo la xadfin taas culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xikmada ku jirta waxa weeye erayga rabbi inaan la jirkeeda la sheegin haaliban yaada xarfunidaaga ah waxay sheegaysaa rabbi loo tadarrucaayo dhowaanshaha rabbi loo dhow yahay la tilmaamayo rabbi inuu u nicmaynayo oo barbaarinayo nicmooyinka ku barbaarinayo ilaalinayo yacni markaa in la ictiraafayo kaannahu aqrabu shayin ileyhi inuu yahay marka in xarfunidaa la sheegaba inaan u baahnay rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow wa bixamdika ay wa usabbixuka waa ku tasbiixsanaya bixamdika xaalaan ku dheehanahay mahadnaqa rabbiyow aan ku mahadnaqay allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf aniga xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey culammadu markay leeyihiin xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo wariyeyna waxay u jeedaan min xaysu lasli laakiin lagama tilmaamayo lafdi kasta inuu bukhaari iyo muslim sidaa uga suganyay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam markii suuratu nasri lagu soo dejiyey intii ka dambaysay tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarka inuu fara badin jiray ida jaءa nasru اllahi walfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika waastagfirhu innahu kaana tawaaba markaa saddexdaba ilaahay baa amray fasabbix tasbiixdii weeye bixamdi rabbika waa taxmiiddii waastagfirhu wa amar istigfaarkii la amrayo nebigu sala allahu alayh wasalam camalan bilaaya camalfal aayadda uu ku camalfalayo daraaddeed ayuu u fara badin jiray inuu yidhaahdo subxaanaka allaahumma rabbana wa bixamdika allaahumma akfir lii waxaa kaloo jirta sujuudda iyo rukuucda nebigu sala allahu alayh wasalam sidan buu ku tasbiixsan jiray waxaa laga tilmaamayaa waagii dambe in tasbiixdiisu sidaa u badnayd rukuucda iyo sujuudda wa ilaa axaadiis kalea soo aroortay tasbiixyo kale inuu ku tasbiixsan jiray sida subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdih rukuucda iyo subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdih sujuudda wakada tasbiixyo kalena waa soo arooreen sida subuuxun quduusun ilaa aakhirih marka waxaa laga qaadanayaa in ducada marka ilaahay la baryaayo laga horraysiyo camal saalixa oo tasbiixda iyo maxaamidda ilaahay in la sheega iyo asmaada ilaahay in ilaahay lagu baryo iyo qul idcu allaha aw idcu araxmaana ayanmaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa marka waa tawasul lagu tawasulaayo ammaanta ilaahay la ammaanayo iyo tawasul lagu tawasulaayo asmaada ilaahay tasbiixda iyo taxmiiddana waxaa la hormariyey tasbiixda ayaa la hormariyey tasbiixda ayaa la hormariyey waayo culammadu waxay yidhaahdaan altasbiix waa min qabiili atakhliya taxmiidduna waa min qabiili ataxliya waxaana la yidhaahdaa altakhliyatu qabla ataxliya khaali yeelista wax laga madhnaysiiyaa oo laga khaali yeelaa waxay ka horraysaa gelinta wax loo gelinayo bimacnaa haddii uu ruux doonaayo hadda inuu iswanaajiyo walilaahi almasalu aclaa oo labbis wanaagsan u xidho jidhkiisina uskag leeyahay dhar xunxunna uu sito muxuu samaynayaa ma isagoo wixiisa iska gashan buu bedladda cusub ee qashtiga ah ku dhacayaa isagoo uskaggii iska leh dharkii uskagga lahaana sita muxuu samayn lahaa qofku soo inuu marka hore dharka aan nadiifta ahayn iska saara maaha bacda daalika inuu soo maydho sow maahaoo iska reebo wixii markaa nuqsaani ku jirto markuu isa soo nadiifiyo markaa dabadeed inuu wax xidho weyn marka altakhliya qabla taxliya ilaahay innaba nuqsaan iyo xumaani uma sugnaan ee waxaa laga tilmaamayaa marka hore ammaanta rabbi lagu ammaanayo nuqsaan iyo ceeb iyo khalqiga inuu shabbaho inuu waxaasoo dhan ka dheer yahay in lagu ammaanaa waxay ka horraysaa maxaamidda ee waxyaalaha wanaagsana kale lagu ammaanayo ee kamaalka ah iyo dhammaystiranka ah oo nuqsaanta marka hore u diido ka nafi bimacnaa sheeg inuu ka dheer yahay marnaba nuqsaan rabbi shaqo kuma leh tashbiihuu khalqiga shabbahoon shaqo kuma leh ceebo shaqo kuma leh laakiin madxigii marka la ammaanayo shabah waxay ku leedahay min baabi atakliyati wataxliya waa ammaantii laakiin iyadoo ilaahay xumaani ku sugantaan xumaanta ka nafiinaya oo anigu ka siibayaa ma aha xaashaa wakalla ha qaadan sidaas waxaa laga tilmaamayaa labada ammaanood baa kala horreeya ammaanta xumaanta laga nafinayo iyo nuqsaanta oo loo diidaayo oo lagu ammaanayo inuu ka dheer yahay iyo ammaanta kamaalaadka lagu ammaanayo iyo dhammaystiranka iyo maxaamidda iyo wanaaggiyaalka nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam ilaahay wuxuu weydiisan jiray dembidhaaf ilaahayna waa amray in nebigu ilaahay dembidhaaf weydiisto faaclam annahu laa ilaaha ila allah waastaqfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat ilaahay muxuu yidhi waxaad ogaataa mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane dembigaagana allah ka dembidhaaf weydiiso nebi muxammedow sala allahu alayh wasalam dadka iimaan kale labyo dhadigba ilaahay dembidhaaf uga bari marka taa waxaa laga qaadanayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray ilaahayna amray inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto nebigoo ilaahay dhowray hadduu ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray ilaahayna amray inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto bal innagoo had iyo habeenba dembiyadu inaga dhacayaan oo laga yaabo inaan inoo tirsanayn dembiyada inaga dhacayaan xaajadayn u qabnaa istikfaarka intay laagto aad iyo aad bay badantay kaana yastakfiru fi lyawmi akara min sabciina mara nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ka sugnaatay maalintii toddobaatan goor in ka badan inuu ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray xadiis kale wuxuu sheegaya innii la astakfir allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi mi'ata mara waxaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa una toobad keenaa maalintii boqol goor ya bal haddaynaan ogayn dembiba inuu inaga dhacayo ka hor weliba dhallinyaro badani waxay ku mashquulsan yihiin qurun iyo qashaabiray wadaan oo websaydada ka daawanayaan oo qalbigoodii kharribtay oo indhahoodii kharribtay oo hadh iyo habeen ay ku fooraraan oo qur'aankii ka mashquulisay laa kitaabka ilaahay baanu kala bixinayn nicmadii ilaahay baanu ku shukrinayn dad badan oo iyaga la mida oo indhabeelay qaar baa kansarre kaga dhaceen oo deed labada indhoodba laga saaray shukrinaqa waxaa ka mida in nicmooyinka ilaahay taacaadkiisa loo adeegsado markaasaa hadh iyo habeen macaasi buu u adeegsanaya alla ilaahay xaliimsana alla ilaahay dulqaad badana miyaanu ilaahay ka baqayn qofka caynkaa samaynaya labada indhood in la tiro miyaanu ka baqayn xanuun aanu ka kicin ilaahay ku sallido miyaanu ka baqayn siduu nicamkii ilaahay hadhiyo habeen ugu adeegsanaya macaasidiisa oo uu qurun iyo qashaabiir u daawanayaa oo uu sigisiya u daawanayaa oo dumar qaaqaawan uu daawanayaa oo wax isfulfuulaya uu daawanayaa oo waxa uu ku mashquulsan yahay kitaab ilaahay aanu kala bixinayn tacab badani uu galay oo laga yaabo in toban sano ama wax ku dhow intaa malcaamad u tegay qur'aankii u dayaco haddii markaa maanta la yidhaahdo kaalay akhri jisaska hoose uu ka murganayo aanu ka bixi karayn uu isleeyahay waad wanaagsan tahay ilaahayna intaa waa u dulqaadanaya ina allaha la yumli lilaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay ruuxa daalimkaa waa u kaadiyaa laakiin markuu qabto ma sii daayo war hooy maraan calaacal wax ku tarayn maraan tawaawac wax ku tarayn baad ka murugoon doontaa waad isku ciilkaambiyi doontaa war hooy baddaa ka baxa ilaahay ka baqa dhallinyaro badan baa waxaa ku jirta oo rag iyo dumarba leh ilaahay ha laga boqo salaaddii buu ka mashquulinayaa waxyaalahaasi qur'aan akhriskii buu ka mashquulinaya kitaabkii ilaahay iyo kalaamkii ilaahay baanu kala bixinay wuxuu filayaa inuu wanaag ku socdo helayo dariiqaa haddii laga bixi waayo waxaa laga toobad keeni waayo walle haddii taa lagu sii socdo inaan wanaag la helayn laa fi dunya walaa fi filaakhira war hoy ha la qabto war haddaa la dhodhow yahay ilaahay ha loo toobad keeno war qurunka iyo qashaabiirka ayaan la daawanin war nicamka ilaahay ayaan loo adeegsanin macaasidiisa iyo dembiyadiisa iyo qurunka markaa in lagu daawado ina allaaha la yumli lildaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu xilmiga ilaahay ayaanu ku kedin maa qarraka birabbika alkariim aladii khalaqaka fasawaaka facadalak rabbi maxaa kaa kediyey shaytaan inaad raacdo wuxuu kuu amrayo oo marba kuu laqimaayo kuu qurxinayo inaad la timaado miyaa idinla qurux badnaatay rabbi ha laga baqo war hoy ajashu gooray kuu iman doonto ma ogid geeridu kedisay ku timaaddaa nabigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam wa jucila adillatu waalsagaaru calaa man khaalafa amrii dulliga waxaa laga yeelay cidda amarkayga khilaafta dushoodaa laga yeelay ma waxaad filaysaa adoo waxaa ku sugan inaad dulli ka baxayso haddaad sidaa ku socoto abshir bidullin fidunya sidaa haddaad ku socoto dulli adduunyo iyo cadaab aakhiro ku bushaarayso haddaan naxariista ilaahay ku soo gaadhin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa malihii qofka macsi la yimaadaa ama macsi ku dhintaa ama isagoo faasiqa dhintaa ilaaba ilaa naar buu gelayaa laakiin markuu arrinku itlaaq yahay iyo markuu tacyiin yahay hebel waa kala duwan tahay ama la odhanaayo jamaciinnan iyo afraaddiinnan ama shakhsigiinnan marka sidaa la yahay waxa weeye istifaa'u shuruud intifaa'i ilmawaanic waxaanay markaa tahay waxa weeye waxyaalihii cadaabka baajinaya haleeli kara laakiin markay itlaaq tahay waciidkaa la ilaaqaa waciidka sida nusuusta u itlaaqdaa loo itlaaqaa marka farqa u dhaxeeya tacyiinka iyo itlaaqa u dhexeeya dhallinyarow labya dhadigba dariiqa noocaasi dariiq xun weeye wabsaydadaa xunxumina aad bay dadka u kharribeen oo u fasahaadiyeen cimrigoodii u tagsiiyeen wixii anfacayay ka mashquuliyeen khayrkii adduunye iyo khayrkii aakhiraba seejiyeen salaaddii jimcayaashii iyo jamaacaadkii lagaga habsaamayo lagu seegaayo oo qaar ayba dhacdo jumcayaashu inay ka tagaan oo qaar ay dhacdo salaadihiiba inay ka tagaan oo salaad aanu tukan oo qaar ay dhacdo salaaddii waa tukadaaye laakiin jamacyada ay ka tagaan aanu jamac xaadirayn habeennadii waxaa ku saamalaynayo maalintii oo dhan ku fooraro wax ku anfaca goor maad samayn doontaa daqaa'iqda iyo saacaadka iyo wakhtiyada aad joogta inay cimrigaaga ka mid taho cimrigaagi oo soconaya tahay ma ogid miya alla muxuu shaydaanku ku farxay dadka waxaa ku mashquulsan rabbi ha laga baqo rabbi ha loo toobad keeno oo masaaliqda caynkaasa aad iyo aad ha laysaga jiro oo dadka ku mashquulsan yaan lala saaxiibin ha laga fogaado waayo baruur keliya baruura qurmisa xumaantana waa la yskaga daydaa marka aad iyo aad ha laysaga jiro allah ha loo toobad keeno allah ha la dhaaf weydiisto baablwitri can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala sa'ala rajulun innabiya sala allahu alayh wasalam wa huwa cala almimbari maa taraa fii salaati alleyl baabkani wuxuu ku saabsan yahay witriga salaadda ayuu ku saabsan yahay salaadda witriga ayuu ku saabsan yahay can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal sa'ala rajulun innabiya sala allahu alayh wasalam ninbaa wuxuu weydiiyey nabiga sala allahu alayh wasalam wahuwa cala almimbar walxaal huwa nebigu sala allahu alayh wasalam cala almimbari mimbarka korkiisa uu ku sugayey innagu waa mimbar baynu idhaahnaa waa mimbarka korkiisa laga khudbadeeyo maa tara fii salaati alleyli wuxuu ninkii weydiiyey maa tara maxaad ka ogsoon tahay fii salaati alleyli salaadda habeenkii yacanii in sidee loo sameeyo salaadda habeenkii baad ka og tahay yacanii cilmi iiga sheeg aad ka og tahay salaadda salaatuleylka qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam masnaa masnaa waa labalaba waa labalaba masnaa waa macduul oo waxaa laga soo cadliyey isnayni isnayni ama isnatayni isnatayn laba laba dabeedna masnaa baa layihi mafcal baa lagu keenay marka waxay ka dhigan tahay in laba goor la sheegay oo la yidhi laba laba sidaa la yidhi marka labalabadii masnaa keliya kaga filan waxaanay culammadu yidhaahdaan isimkaa macduulkee mafcal ee tirooyinkaa laga soo cadliyey laba goor isaga lama soo celiyo ee masnaa keliyaa la yidhaahdaa fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masnaa wa hulaasa wa rubaac lama odhan masnaa masnaa ulii ajnixatin masnaa wa hulaasa wa rubaac culammadu waxay yidhahan laa yukarar xadiiska haddaba waxa ku sugan iyadoo uu nebigu soo labagoor celiyey maxaa lagu tawjiihinaya culammadu waxay yidhaahdeen iyadoo asalku uu yahay inaan la soo labagoor celin oo isagiibaa ka dhigan in isnatayni isnatayni la yidhi saasuu ka dhiganyay haddaba waxaa loo takriiriyoo loo soo celceliyey tawkiid la sii adkaynaaya ayaa loo soo celiyey marka waa min baabi ta'kiid wa ilaa masnaa keliya ku fillayd labalaba u tukada laba iyo laba iyo saa u tukada hadda waxay ka dhigantay in afar goor la sheegay oo la yidhi isnatayni isnatayni isnatayni isnatayni saasoo kale ka dhigantay fa idaa khashiya axadukum asubxa markuu ka boqo midkiin subaxa uu ka boqo oo waagii inuu u beriyo oo fajru saadiqu dillaaco uu ka baqo sallaa waaxidatan wuxuu tukanayaa rakcatan waaxida ragcad qura mawsuufkii baa la xadfay fa awtarat lahu maa sallaa waxay u witriyaynaysaa witri uga yeelaysaa maa sallaa kuu tukaday iyo qadar kuu tukaday witri uga dhigays wa innahu kaana yaquul wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahdaa ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witraa ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaaddiinna waxa ugu dambeeya ka yeela billeyli habeenka gudihiisa aad tukanaysaan ba'du waa darfiyo fileyli kaannahu la yidhi salaadkaa ku camal falaya witran witri ka yeela witri ka yeeloo tiro kala dhiman ragcado ah tukada can caa'ishata radia allaahu canha qaalat min kulli leyli qad awtara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam habeenkoo dhan wax ka mida nebigu waa witriyeystay sala allahu alayh wasalam qadar kastoo habeenka ka mida waa witriyeystay rasuulku sala allahu alayh wasalam min awali leyli wa awsatihi wa aakhirih habeenka qaybtiisa horee fiidkii ee cishaha ka dambaysa iyo qaybtiisa dhexe ee kala barhka ah wa aakhirihi iyo qaybtiisa dambe ee waaga dillaaciisa ka horraysa inta mid walba nebigu sala allahu alayh wasalam waa witriyeystooo habeenba xilli buu witriyeystay habeennada qaarkood xilli hore oo fiid hore ah xilliyada qaarkood saq dhexe ayuu witriyaystay oo habeenka kale barhkiisa ah wakhtiyada qaarkood soo dhowaadka ayuu witriyaystay oo waaga dillaaciisa ka horraysa yani xilliba sibuu sameeyey faintahaa witruhu ila asaxar wuxuu markii dambe nebiga sala allahu alayh wasalam witrigiisu ay ku dhammaatay wakhtiga soo dhowaadkay ku dhammaatay bimacnaa taasuu markii dambe u badnaa inuu witriyaysto laakiin wakhtiyadii hore waa dhici jirtay maruu fiidkii witriyaysto iyo maruu kala barhka habeenkii witriyaysto mid walba marka caaisha waxay tilmaamaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam qayb kastoo habeenka ka mida wakhtiyada qaarkood inuu witriyaystay sida laakiin afdalka culammadu waxay yidhaahdeen soo dhowaadka in la witriyaysto ayaa fadli badan sidaasaa afdal ah wakhta nusuuli ilaahi goortaa in la witriyaysta afdal ah hadduu laakiin ruuxu ka boqo in hurda la tagto uu is yidhahdo witrigaa ku dhaafi doontaa xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa intaanu seexannin inuu witriyaysto saas aawadeed saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaarkood goor horay seexan jireen dabeed soo dhowaadkay kici jireen oo qiyaamu leylna tukan jireen witriyaysan jireenna saxaabada qaarkoodna intay fiidkii sii witriyaystaan oo sii dhammaystaan bay dabeedna seexan jireen xaddiisna waxaa ku soo aroortay waa xasmi yacnii in markaa fiidkii la sii witriyaysto si aan witrigu kuu dhaafin haddaad ka baqato in witrigu ku dhaafayo go'aanka fiican iyo dadaalku wuxuu noqonayaa in la sii wetrigaysto waa ilaa hadduu awoodi karaayo qofku inuu soo dhowaadka kaco waxaa afdala soo dhowaadka inuu wetrigaysto wakhtigaana ilaahay baryo can caa'ishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yusallii min alleyli alaaa casharata rakca wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam yusallii mid tukada min alleyli habeenkii wax ka mida alaaa casharata rakca qayb habeenkii ka mida wuxuu tukan jiray saddex iyo toban ragcadood ayuu tukan jiray yuutiru min daalika bikhamsin wuxuu intaa kaga witriyaysan jiro witri ka dhigi jiray oo witrinimo u tukan jiray shan ka mid a ah. laa yajlisu fii shay'in ilaa fii aakhiriha shantaasoo aanu wax ka mida fadhiisanaynin oo atixiyaad u fadhiisanaynin aakhirkeeda mooyaane shantaa ragcadood atixiyaad wuxuu u fadhiisan jiray aakhirka keliya inta hore waxay ahaan jireen isku bixis laa yajlisu waxaa loo jeedaa litashahudi wa ilaa juluusku lagama maarmaan buu salaadda u yahay oo arkaantii salaadduu ka mid yahay aljuluus bayna sajdatayn iyo waatuma'niinatu fiihi kaa'in la nafyinayo loogama jeedo ee juluuska la nafinayaa waa juluus khaas ah waa juluuskii fadhigii ataxiyaad loo fadhiisan jiraa la nafinaya shantaa ragcadood aakhirkuunbuu atixiyaadsan jiray ka hor may atixiyaadsan jiray xadiidkanna waxaa soo wariyey muslim baa soo wariyey saxiixiisa laakiin bukhaari kuma sugnaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam kaga soo aroortay witriga iyo salaatuleylka waa fara badan tahay axaadiis badan baa kaga timi witriguna waa mashruuc waa sunne mu'akkada sida jamaahiirta culammadu qabaan salaadda witrigu waa sunne mu'akkadu aad loo adkeeyey nebiguna sala allahu aleyh wasalam hadduu neg yahay iyo hadduu safar yahay marnaba salaadda witrigana kama tegi jirin labada ragcadood ee salaadda subax ka horreeyana kama tegi jirin walaalayaalow sunnayaashu waa muhim waxaa ruuxa laga xisaabo sida axaadiista ku soo aroortay waxa ugu horreeya ee xaqullaahi ah salaadda ugu horraysa awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu alsalaa wax addoonka laga xisaabo salaad baa ugu horraysa oo xaqullaahi ah hadday hagaagto camalkiisu waa wada hagaagaya hadday xumaatana camalkiisu waa xumaanaya camalka kama kacdada ahi waa salaadda ee falaaxi ku xidhan yahay salaaddii hadday nuqsaanto sunnayaashaa laga kabaa sida xadiiska nebigu sheegaya sala allahu alay wasalam salaadaha faralladii waxay ka dhigan yihiin raasamaalkii bay ka dhigan yihiin sunnayaashuna waxay ka dhigan yihiin macaashkii iyo ribxigii bay ka dhigan yihiin khasaare markuu yimaado qaacidada ikhtisaadku siday sheegayso waxaa laga kabaa macaashkaa laga kabaa raasamaalka khasaaraha ku yimid oo hadday dad shuraako yihiin inuu yidhaahdo anigu macaash baan qaadanaya iyadoo khasaare jiro ma suuragal ahee marka la xisaabiyo khasaarahaya waa in la kala jaraayo macaashka marka khasaaraha la buuxiyo oo laga kabo dabadeed ayuunbaa macaash soo baxaya sunnayaasha wuxuu nebigu inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam macaashka laga kabaayo raasamaalkii inay ka dhigan oo salaadda wixii ka nuqsaamo faralka ah sunnayaashaa laga kabayaa dee haddaanad sunnayaalba la imannin salaadahaagii faralka ahaana ay nuqsaamaan maxaad ku tala gashay in lagaaga kabo mise waxaad odhanaysaa mar haddaan tawxiid ku dhintay naarta inaan soo yaro muquuro laysoo yaro geliyaa dhibaato ma leh intaa waa isaga adkaysanaya kolley jannaan ku dambaynaya warba saasaa oo miyaad isku hubtaa inaad tawxiid ku dhimanayso haddaad salaaddii sagsaagto yaa kuu ballanqaaday inaad tawxiid ku dhimanayso ila dad baa laysii tawxiidka u laqimo iyagoo sakaraadaya laa ilaaha ila allahu dhe la yidhioo lagu kari waayey oo qaarkood hadalla kufriyo khatara ku hadlay cidda uu ilaahay u ballanqaaday inuu sugaayo kalaamka xaqa ah ku sugaayo wa'ayo waa kuwa mu'miniinta ah yusabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli asaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira faasiqii iimaankiisu waa naaqis tasbiitkiisa nuqsaanta iimaankiisa gashay ayaa dhici karta inay gasho laakiin cidda iimaankoodu kaamilka tahay buu ilaahay sugayaa oo kalaamka xaqa ah ku sugaya ballanqaadkana haysata haddaanad sunnaba tukanaynin iimaankaa uu kaamil ma noqonayaa talow imaam axmed ibnu xambal baa la weydiiye waxaa layihi nin baan sunnaba ma tukan laa witri walaa hayriha midna ma tukado wuxuu yidhi daaka rajulun suu kaasi waa nin xun buu yidhi imaam axmed saasuu odhanaya daaka rajulun suu culammada madaahibtu waxay isku hayaan witrigu ma waajibbaa mise ma aha madhabta xanafiye la yidhaahdaa waxay qabaan witrigu waaba waajib wakhtiyada qaarkoodna waxay yidhahdaan waa faral waxase qaacidadooda waafaqsan inay yidhaahdaan waajib oo aynay faral ku sheegin waa se dhacday inay ku sheegeen waata la yidhahda imaam abu xaniifa ayaa nin ku yidhi witriga ka warran xukunkeedu waa maxay markaasuu fardun waa faral imaam abu xaniifa odhanaya su'aal labaad buu ku celiyey oo wuxuu yidhi salaadaha faralkii waa imisa dabeedna wuxuu yidhi waa shan ninkii baa wuxuu ku yidhi abu xaniifa xisaabtaad u baahanta inaad barato xisaabtaad u baahan tahay inaad barato waayo witrigu hadday faral noqotay dee salaadaha faralkii inay shan noqdaan ma suuragalahe waa inay lix ku noqotaa saxaynka maa laakiin qaacidadooda faral iyo waajib ay kala saarayaan waxay keensanaysaa inayna faral ku sheegin ay waajib ku sheegaan ha yeeshee riwaayadu saasay sheegaysa riwaayada abu xaniife laga soo wariyey saas ayay tilmaamaysa wallahu aclam bisixatiha marka witrigu waa sunna mu'akkad ah baleba culammada xanafiyada qaar waxay sheegteen ijmaacu salafi inuu ku sugan yahay waa qowl ghariib ah alimaam abu jacfarin ataxaawi waxau yihi witrigu inay waajib tahay waa biijmaaci salaf abu jacfar ataxaawi waxaabuu tilmaamayaa salafka ijmaacoodii baa qabay inay witrigu waajib tahay waa sidaa ku sugan culamaduse waa tacaqubeen oo waxay yidhahdeen ijmaacaasi ma sugnaa waa ilaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii jamaahiirtoodu waxay qabeen inaanu faral ahayn oo waajib ahayn waana qowlka saxiixa ah waajib iyo faraltoonna inaynay ahayn qowlka saxiixa weeye waayo waxaa u daliila nabigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam khamsu salawaatin katabahunna allahu cala alcibaad fi lyowmi walleyla shan salaadood buu ilaahay ku faral yeelay addoommada habeenkiiyo maalinta gudahooda xadiiskii mucaad laftiisu waa tilmaamayey fa ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaatin fi alyowmi walleyla xadiiskii ninkii acraabiga nebiga u yimid sala allahu aleyh wasalam ee nebigu u sheegay tawxiidka iyo risaalada markii dambena uu sheegay inuu shan salaadood ilaahay ku faral yeelay fi lyowmi walleyla qaala hal calaya ghayruha qaala laa ilaa an tatawwac wax kaloo salaada ah oo aan shantaa ahayni miyay isaarantoo waajib igu tahay qaala laa ilaa an tatawwac maya inaad sunnaysata mooye salaad kaloo kugu waajib oo ku saaran filyowmi walleyla ma jirto axaadiistaasi waa xadiis saxaax waxaa la mid a ah xadiiskii israaga khamsun fi alcadadi khamsuuna fi alajri laa yubaddalu alqawlu laday saas aawadee witri ayaa farala ama waajiba sax maaha laakiin waa sunna mu'akkado waa sunnaha nebigu sala allahu alayh wasalam ugu dadaalka badnaa marnaba aanu ka tegi jirin waxaa ku xiga ama la martabo ah sunnaha subaxii ka horreeya inuu ku soo xigay u dhowday sunnaha witriga xataa qofkii ka seexda oo hurda ka qaalib noqoto amaba ilaa waa inuu qalleeyaa la amray man naama can witrihi aw nasiyahu falyusallih idaa asbaxa aw dakar nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ka witrigiisa ka seexda ama ilaa waa ha tukado markuu waa bariisto ama xasuusto wakhtiga witrigu wuxuu ka bilaabmaa salaadda cisho dabadiis marka salaadda cisho laga baxo ilaa inta waagu aanu ka dilaacin fajru saadiq inta labadaa u dhaxaysa bayna salaati alcishaa waalfajri asaadiq intaa dhexdooda ayaa wetrigu joogta min awali leyl marka la leeyahayna waxaa looga jeedaa cishaha dabadii ayaa awalku ka bilaabmaya oo wakhtiga witriya wakhtigaasu ka bilaabmaya ee bacdalmaqrib baan witriyaysanayaa min awali leyli bay ku jirtaa dee sax noqon mayso waayo cishe haddaan la tukanoo wakhti cishe soo gelin cishena la tukannin dee witri ma jirto qiyaamu leylka nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu tukan jiray haaliban koob iyo toban ragcadood wakhtiyada qaarna waa ka yarayn jiray hatay caaisha radia allahu canha ay tidhi maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi cala ixdaa casharata rakca rasuulku sala allahu alayh wasalam ramadaan iyo kayrkeed toonna koob iyo toban ragcadood kama badin jirin weliba caaisha axwaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam habeenkii ku saabsan way u sii aqoon badan tahay iyadiyo zawjaadka kaleba oo dadka kale way uga aqoon badan yihiinoo waa uga xogogaalsan yihiin waa iyaga ayaa habeenkii nebigu la joogaa sala allahu alayh wasalam iyaga axwaashiisa usii aqoon badan culammada badankoodu ama jamaahirta culammadu waxay leeyihiin salaatu leylku xad ma leh oo tiro mucayana kuma xadidna waxaanay ka daliishadeen xadiiskan salaatu leyli masna masna fa idaa khashiya axadukum asubxa sallaa waaxidatan fa awtarat lahu maa sallaa salaadda habeenkii waa labalaba ragcadood labalaba ragcadood labalaba ayaa loo tukanayaa sidaasaa loo wadayaa hadduu waa berigii ruuxu ka baqoo waagu inuu u dilaaco ka baqo ragcad buu tukanayaa witri uga dhigaysa wuxuu tukaday oo marka lagu daro isla witri bay noqonayaan ilaa ragcad baa lagu daraya tiro mucayana hadday leedahay nebigu waa sheegi lahaa bay yidhaahdeen wax tiroo mucayanana uma sheegin jamaahiirta culammadu saasay mareen ilaa qaarkood ay ku sheegteen ijmaac inuu ku sugan yahay ay tahay masaladu ijmaacba ha yeeshee ijmaaca nadar baa ku suganoo ibnu cabdilbar shiikha la yidhahdaa ijmaacaa sheegay ama hadal ijmaac laga fahmi karo ibnu cabdilbarna ashyaa badanoo u ijmaaciya ku sheegtay musallam ma noqon ijmaacaas sheegashada ijmaac la sheegtaa ma aha mar walba inay musallam noqonayso waa innagii hadda isla darsigan isla axaadiistan markaynu sharxayno witriga ku saabsan waa innagii soo naqlinnay alimaam abu jacfarin altaxaawi inuu ijmaacu salafi ku sheegtay salafku inay ku ijmaaceen calaa wujuubi alwitri witrigu inuu waajib yahay alimaam abu jacfarin altaxaawina waa imaam mutaqadim ah cimrigiisa badankiisuna wuxuu ahaa qarnigii saddexaad wuxuu dhintay saddex boqol iyo koob iyo labaatankii hijiriga ayuu dhintay waxaanu dhashay laba boqol iyo sagaal iyo soddonkii hijiriga ayuu dhashay maca daalik waxauu yidhi ijmaacu salaf wuxuu ku sugan yahay calaa wujuubi alwitri witrigu inuu waajib yahay taxaawi baa sheegtay keliya ma laysaga aqbalaya iyadoo khilaafku maxfuud yahay oo la og yahay masaladaa uu ijmaaca ku sheegtay jamaahiiru ahlilcilmi waa khilaafsan yihiin ashaykhu alalbaani fii bacdi kutubihi wuxuu tusaaleeyey masaa'isha qaarkoodoo ijmaac lagu sheegtay oo a'immo waaweyn iyo culammo waaweyne sheegatay inay jamaahiirtii culammadu khilaafsanaayeen axkaamuljanaa'iska eeg ashyaa nooca ku saabsan waad ka helaysa bare waxa dhacday culammada qaarkood mas'ala waaxida in laba ijmaac oo mutanaaqidaan ah inay ku sheegteen oo qaarkood ay yidhaahdeen shahaadatu lcabdi maqbuulatun bilijmaac shahaadada addoonka waa la aqbalaya ijmaac baana lagu aqbalaya bacdi kale ay yidhaahdeen oo culammada ka midii shahaadatu alcabdi ghayru maqbuulatin bilijmaac shahaadada addoonku waa midaan la aqbalayn bilijmaac baan lagu aqbalayn aan u soo noqonna mas'aladan masaladan khilaafku waa maxfuud ahlucilmiga qaarkood inay khilaafeen waa la ogsoon yahay marka in la yidhahdo ijmaac baa ku sugan musallam maaha ha yeeshe waxa ugu badane meesha yaallaa waxay tahay jamaahiirta culammadu inay qabaan iyo badanka culammadu salaatuleylku inaynay ku xadidnayn tira cayiman saas aawadeed baa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dhowr iyo labaatan ha laga dhigo bacdi kale waxay yidhahdeen maya dhowr iyo soddon ha laga dhigo waana sida maalik laga soo naqlinaayo dhowr iyo soddonka bacdi kale waxay yidhahdeen inta ayaan lagu koobine ha laga badiyo haddii ay markaa suuro gasho maa tayasara marka wakhtigaa xadidane tirada rakacaadku ma xadidna laakiin wakhtigaa xadidan halkaasay ka saareen waxay ka dhigeen naafiladii mutlaqoo kale inay la mid tahay saasay ka dhigeen daa'ifo culammada ka midii ah waxay leeyihiin nebigu odhah ahaan yaanu u xadidine ficilkii nebiga sala allahu alayh wasalam baa xadidaya laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana oo inuu odhah ku xadido iyo inuu ficil ku xadido mar hadduu shaygu cibaado yahay waa isla halkii marba haddaan lahaynin wax saddex iyo toban ragcadood ka badan nebigu inuu la yimi oo salaatuleyl ah tiro intaa ka badan in lala yimaadaa sunnada nebiga sala allahu alay wasalam kuma sugnaa waa khilaafu sunna waxaase la ysku hayaa saddex iyo toban ragcadoodoo wada salaatuleyla ah ma la yimi mise lama iman culamada qaar waxay leeyihiin saddex iyo tobanka waxaa ku jira laba ragcadood oo salaatuleylka aan ka mid ahaynoo ama sunnihii cishaha ka dambeeyey ah ama sunnaha subaxa ka horreeya ka mid ah saas aawoodee xadiidkan sheegaya saddex iyo tobanka ragcadood khilaafi maayo maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixdaa casharata rakca isma khilaafayaan labada xadiis culamada qaar saasay leeyihin waana sida sheekh albaani marayo kitaabkiisa salaatu taraawiix saasuu isagu arjaxaya culamada qaarkood waxay ku xambaareen xaalad naadira inay tahay oo saddex iyo tobanka waxay wada xisaabiyeen salaatuleyl inay tahay nafyiga caa'ishana waxay yidhaahdeen waa nafyu cilmi tanna waxaa lo odhanaya waa xaalad naadirah oo nebiga ka dhacday inuu mar tukaday saddex toban ragcadood oo haddii la yidhahdo kaanaa ku jirta kaana saa u gelaysaan kaanadu miyaynay sheegayn ama istimraar iyo daa'imitaan ama miyaynay sheegayn aqlab ahaan ama qaalib ahaan waxay kaga jawaabeen culammada qaarkood inay yidhaahdeen kaanada waxaa loo isticmaalaa wakhtiyada qaarkood shay mar keliya dhacay baa kaana la yidhahdaa saas aawoodee imaamu nawowi sharxu muslimka wuxuu marayaa xadiiskan axaadiisaan ahayn isagoo sharxayoo kale axaadiis kale sharxaya inuu yidhi kaanada istimraar ama haalib lagama qaato shay mar keliya dhacaa kaana la odhan karaa waxaana u daliila manaasigtii xajka ashyaadii uu nebigu samaynayey sala allahu alayh wasalam oo qaarkood hal mar keliya ka dhacayeen baa kaana lagu isticmaalay taasi waxay caddaynaysaa inaan haalib iyo daa'imitaan midnaba laazim inaynay u ahayn calaa kulli xaal sida ugu dhadhowo waxa weeyaan in la yidhaahdo shayga haddii la ogsoon yahay mar keliya inuu dhacay ama deliil kaleoo khilaafsan la hayo oo haalibkii sheegaya si kale ama shay mar keliya nebiga ka dhacay ay tahay sida manaasigtii xajka shay aan soo takarrurinaan soo noqnoqonayn xaaladda caynkaasa waxaa lagu xambaarayaa in marnimadii looga jeedo wa ilaa asalku wuxuu yahay in aqallul axwaal haalib sheegayso haddaba mawdican waxaa la hayaa deliil kaleoo khilaafsanoo sheegaaya dee nebigu sala allahu aleyh wasallam inaanu ka badin jirin koob iyo toban marka kaas baa wuxuu faa'iidaynayaa haalibkii kanna nudradii iyo qaliilkii buu sheegayaa haddii loo tawjiihiyo inay saddex iyo tobanku salaatuleyl wada ahaayeen culamada qaar waxaabay leeyihiin salaatuleyl maba wada ahayne marka ficilkaa nebiga sala allahu alayh wasalam haddii lagu socdo marnaba inaanu koob iyo toban ka badin waxay noqonaysaa ficilkiisu inuu taxdiid faa'iidaynaayo oo laga qaadanayo haddii la yidhaahdo saddex iyo toban buu mar sameeyey la yidhaahdo laakiin ghaaliban koob iyo toban kama badin jirin jamcan bayna alaxaadiis markaa lafteeda waxay noqonaysaa in la yidhaahdo intuu haalibka ula iman jirayna haalib ula kaalay calaa sabiil qila wannudra siduu ula iman jiroo mar inuu ka yarayn jiray ama ka badin jirayna oo saddex iyo toban gaadhsiin jirayna wakhtiyada qaar ula kaalay laakiin ka haalib yeelo siduu nebigu ka haalib yeeshay camalan biqowlihi tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waxay dadka qaarkood sheegteen saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam bacdi ka mida inay ka sugan tahay intaa in ka badan oo qiyaamuleyla inay la yimaadeen ama labaatan ragcadood ama wax la mida ah ay la yimaadeen laakiin sheekh albaani kitaabkiisa salaatu taraawiix waxa uu caddaynayaa aadna ugu doodayaa riwaayaadka sheegaya labaatan ragcadood inay saxaabada qaar tukadeen inayna maxfuud ahayn oo riwaayadaasi ay noqonayso riwaayaad daciifa oo shaad ah sida maxfuudkiina ay tahay saxaabadu inay la yimaadeen koob iyo toban ragcadood oo cumar ubay ibnu kacbin u amray inuu koob iyo toban ragcadood dadka tujiyo laakiin bacdiba riwaayaadkaa kalena intay yidhaahdeen iyaguna waa sugan tahay ku xambaaray laba xaaladood oo kala duwan oo yidhi waxaa lagu jamcinayaa tanna wakhtiyada qaar inay sameeyeen saxaabadu tanna wakhtiyada qaar sameeyeen laakiin jamciga sidaa lagu jamcinaayo waxaa ka horraysa marka hore asbit alcarsha summa nqush marka hore sug sixada sug aad jamci sidee yaa oo aad sidaa ku kulmi sidee marka hore sixa ahaan sug sixadii haddayna xadiisiyan kuugu sugnayn maxaad jamcisaa yaa asaaniidda ragga soo wariyey baa siqaada keliya kuma fillee xadiiska sixadiisa shuduud inuu ka madhan yahay iyo cillo inuu ka madhan yahay shuduudkiina waxay noqonaysaa cid ka siqannimo badan inuu khilaafo inuu ka madhan yahay deetii meesha haddaynay oolin sixadii kuuma sugnaa saas aawadeed sheekh albaani wuxuu ku doodayaa axad saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida oo labaatan ragcadood inuu tukaday ay ka sugan tahay marnaba ma jiro haddaan heli lahaa buu odhanayaa saxaabi qura oo labaatan ragcadood tukaday kuu doonaba ha noqdo waxaan aqbali lahaa inay sunno tahay bidcana kuma sheegeen marka mar haddaan nebigiina laga haynin saxaabadiisiina laga haynin dee maxaa labaatan u samaynaya shubahay haddaba culamada qaarkood cuskadeen odhanaysa xadiiskani maadaama uu sheegay salaatuleyli masnaa masnaa oo aan la xadidin in layska wadayo walow tiradu haba fara badnaatay miyaanu faa'iidaynayn waxaa la odhanayaa laazim maaha dee inay ilaaba ilaa ka badato koob iyo toban rubama inay saxaabadii dheerayn jireen siday nebigaba u arki jireen isagoo dheereeya oo nebiga qaar u itibaac badan oo u raacitaan badan bay ahaayeene iyagoo ogsoon inaanu tiradaa badan la imanin inay iyagu la yimaadaan oo taa khilaafaan yacni waxa weeye mid imanaysa maaha hadduu nebigu uga jeedo inaan marka waxa layska wado intii la doonana waa caddayn lahaa walow fii bacdi alaxyaan ha sameeyo ama ha sheego tiro badan in lala imanayo oo haddii la yidhaahdo naafilada mutlaqa ah intii la doonaa la wadi karaa sunnaha mutlaqa ah oo waata la sheego bacdu salaf inay tukan jireen habeenkii iyo maalintii dhowr boqol oo ragcadood ilaa qaarkood la sheegay shan boqol oo ragcadood inay tukan jireen ama la yidhi qaarkood waxay tukan jireen kun ragcadood bay tukan jireen habeenkii iyo maalintii marka la isu geeyo yacnii sunnayaal bay qabtaa ka saari jireen awqaadda nahyiga wixii aan ahayn waxaa la odhanayaa haddii aasaartaa wax ka sugnaadaan naafilada mutlaqa ah dee inay maxduud tahay iyadu ma sheegayso naafilada mutlaqi marka horeba waa la ysla ogol yahay in la yska wadi karo alsalaatu khayru mawduuc faman shaaa an yastaksira falyastaksir waman shaa an yastaqila falyastaqil laakiin waxaa kala duwan naafilo muqayad ah iyo naafilo mutlaq ah salaatulaylku ma naafilo mutlaqa mise waa mid muqayad ah hadday mutlaq tahay sheikh albaani wuxuu leeyahy tiro mucayana ayaan loo laazimin waayo mutlaqnimada iyo cadad mucayana in loo laazima way isdiidaysaa fii bacdi alaxyaan naafilo mutlaqa ruuxu waa iska wadi karaa laakiin hadduu yidhaahdo waxa weeye barqadii waxaan tukadaa dee intaas oo ragcadood habeenkii waxaan tukadaa intaasoo ragcadood boqol ragcadood baan tukadaa boqolka aanu kana badinayn kana yaraynayn dee armay bidca idaafiya noqotaa ile shay itlaaq sharcigu ka yeelay adigu haddaad taqyiid iyo taxdiid iyo cadad u samayso bidcadii idaafigay soo gelaysaa bidcana waxaa loo qaybiya xaqiiqiya wa idaafiya haddaba shubhada ugu roon ee culammada qaarkood ay sheegeen waxay tilmaamaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam tiradaa yar waa tukan jiray xagga cadadka ka yar xagga tayada se badan aad baanu u dheerayn jiray koob iyo tobankiisa ragcadood aad iyo aad bay u dheeraayeen wakhtiyada qaarkood buu ragcad qura ku tukan jiray shan jis iyo dheeraad inaynu hadda u naqaano taqsiimka la qaybqaybiyey hadda qur'aanka oo saddexdii suuradood ee dhaadheereedna ku jiraan buu ragcad qura wakhtiyada qaar ku tukan jiray suuratulbaqara iyo suuratunisaa iyo suuratu ali cimraan buu ragca waaxida ku tukaday intaasna waxay noqonaysaa khamsatu ajzaa wa ziyaada ayay noqonaysaa sidii nebigu u dheerayn jiray oo caynkaasoo kale u dheerayn jiray haddaad u dheeranayso tiradu la iman jiray oo kale la kaalay siduu nebigu qiraa'ada u dheerayn jiroo kale haddaanad u dheeraynayn oo ka gaabinayso war xagga tirada ka kaba oo tirada rakacaadka fara badiya su'aasha culammada qaarkood waxay leeyihiin shay nebigu sala allahu alayh wasalam tiro gaara kala iman jiray uuna dheerayn jiray sunnaba ha noqdee tiradii uu nebigu kala iman jiray inaan caddadka rakacaadka ka badiyaa miyay bannaynaysaa siduu nebigu u dheerayn jiray inaan u dheeraynayn marka calaa kulli xaal ta noocaas waxay u baahanaysaa deliil sharciyeynaya in la helo haddaan qiraa'adii la dheeraynayno aad loo dheeraynayn rakacaadka in laga cawilo oo laga badiyo inay mashruuc noqonayso mustaxab noqonayso istixbaabkaasi wuxuu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay ha yeeshee culammada qaarkood way mareen saas sida markaa axwadka ah ee fiicani ee sunnada waafaqsan aan shaki ku jirini waxay noqonaysaa intii nebigu sala allahu aleyh wasalam kala iman jiray in lagala yimaado in la dheereeyaana waxay noqonaysaa shay maxmuuda oo fiican oo sunnadii sii waafaqsan laakiin haddayna taasi dhicin tiradan marka waxa weye wax ka beddelayaa waxay markaa noqonaysaa arrin ishkaal yeelan kara ayay noqonaysa calaa kulli xaal agsarka culammadu waxay qabaan tiradu inayna maxduud ahayn laakiin daa'ifo culamada ka mida ayaa qaba ficilkii nebiga sala allahu alay wasalam in lagu xadidaayo qowlkooduna waa qowl wajiih ah oo muuqda weeye waana sharaxna witriga nebigu sala allahu aleyh wasalam siyaalo kala duwan buu u witriyaysan jiray ma ragcad keliya in lagu witriyaysto waa sheegay sallaa waaxidatan fa awtarat lahu maa qad sallaa ragcad keliya waa lagu witiraystaa saddex ragcadood in lagu witiraysto iyadana waa dhacdaa saddex ragcadood haddii lagu witriyaysanayo laba dariiqa mid baa loo samaynayaa in saddexda ragcadood atixiyaadka dhexe laga saaro isku bixis laga dhigo saddex ragcadood isku furan in laga dhigo nebiga sala allahu alay wasalam waa ka asaxday waana ka sugantay maxaa la diidayaa maqhribkii inay shabbahdo walaa tushabbihuuha bilmaghrib maqhribka ha u ekaysiinina oo salaaddii waa saddex ragcadoodoo atixiyaad dhexa leh witrigiina in laga dhigo saddex ragcadoodoo atixiyaad dhexa leh waxay noqonaysaa maqhribkii inay shabbahdo marka taas waa inaan la samaynin sida saxiixa ah xadiis baa diidaya waa inaan la samaynin fuqahada qaarkood sida xanafiyadoo kale waxay leeyihiin dhibi kuma sugna waa la yska samaynaya laakiin xadiiska nebigaa qabsadoo diidey maxaa laga yaabaa markay sidaa lahaayeen xadiiska markaa inayna arag si kale waa loo samayn karaa saddex ragcadood oo in laba ragcadoodna salaamo naqsi gaara loo yeelo ragcadna gaar laga dhigo siyaalaha kale ee witriga loo sameeyo waxaa ka mid a ah shan ragcadood oo xidhiidh ah waan atixiyaad dhexe lahayn in waxaweeye laga yeelo waa sida xadiiskani sheegayo yuutiru min dalika bikhamsin laa yajlisu fii shayin ila fii aakhiriha laa yajlisu fii shayinna waxaa loo jeedaa liltashahud ilaa fii aakhiriha waa shan ragcadood isku bixisa oo aakhirkun la atixiyaad dabeedna la salaamnaqsanayo waxaa kaloo soo aroortay eh, toddoba ragcadood in lagu witriyeysto oo talixaad la fadhiistooo la atixiyaadsado aan la salaamad naqsanoo dabeedna ragcad kale loo kaco toddobaad toddoba ragcadoodoo sidaasa lagu witriyeysto waxaa kaloo soo aroortay sagaal ragcadood in lagu witriyeysto oo siddeed ragcadood laga yeelo isku bixisaan atixiyaad u dhaxayn ragcadda siddeedaad marka la dhammeeyo atixiyaad loo fadhiisto ragcadda sagaalaad haddana loo kaco la atixiyaadsadoo la salaamadnaqsado kayfiyaadka kala duwan baa cala kulli xaal u soo arooray witriga way jirtaa bacdu alculamaa inay yidhaahdeen ragcad laguma witriyaysan karo laakiin qowlkaas waa daciif waayo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam buu khilaafsan yahy cabdullahi bnu cabbaasna markii lagu yidhi mucaawiya wuxuu ku witriyaystaa ragcad qura wuxuu yidhi innahu la faqiih faqiih weeye buuhi cabdullahi bnu cabbaas saasuu odhanay xadiiskan haddaba waxaa ku sugan ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witraa salaadda habeenkii tukanaysaan waxa ugu dambaysa waxaa ka yeeshaan witri oo witri ku khatima amarkaasi wujuub ma aha waa istixbaab oo sunnanima laga qaadanaya inaanu waajib ahaynna waxaa ku tusinayaa waxaa nebiga ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam markuu witriyaystay inuu laba ragcadood ka dambaysiiyey ficlan marba hadduu nebigu sala allahu alayh wasalam laba ragcadood ka dambaysiiyey dee libayaani jawaas weeye in laga dambaysiyaa mamnuuc maaha khusuusiyo nebiga lagu xambaarayana laguma fasirayo waayo waxaa soo aroortay sunno qawli oo sheegaysaa laba ragcadood in laga dambaysiyo saas aawadee culamada qaarkood waxay dhahan aakhiriyada waxaa laga tilmaamayaa siyaadatlihtimaam aan laga tegin kaannahu in la leeyahay ha ka teginown laakiin sida fiican waa in la yidhahdo waa mustaxab inuu witrigu ugu dambayso waa mustaxab oo waa sunna waa fiican tahay salaatuleylkii in witri lagu khatimo ayaa fiican baabu dikri caqiba salaa wuxuu u baab yahay sheegista dikriga la sheegayo salaada dabadeed dikri lala yimaado can cabdillaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma ana rafca asawti bidikri xiina yansarifu annaasu min almaktuuba cabdullahi bni cabbaas wuxuu sheegay anna rafca asawti in codka sare loo qaado bidikri xuska ilaahay la xusayo codka sare loogu qaado oo sare loogu dhawaaqo xiina yansarifu annaasu la xusayo goorta dadku ka soo gedoomaan oo ka soo baxaan min almaktuubati salaadda faralka ay ka baxaan kaana calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waa jiray wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam marka dadku salaadda ka baxaan dikri ay ilaahay xusayaan bay codka sare u qaadi jireen allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar inay yidhahdaan qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi kuntu aclamu waxaan ahaan jiray mid ogaada nusakha qaar kuntabay qorayaan laakiin waa khata' matbaci ah waa kuntu kuntu aclamu waxaan ahaa mid ogaada haddaan ibnu cabbaas ahay ida nsarafuu bidaalika markay salaadda ka gaddoomaan oo ka baxaan salaadda bidaalika kaasoo takbiirta iyo dikriga codka sare loogu qaadayaan ku ogaan jiray idaa samictuhu markaan maqlo ayaan ku garan jiray in salaaddii laga baxay wa fii lafdin riwaaye ama lafdi waxaa ku sugnaa maa kunnaa nacrifu inqidaa'a salaati rasuuli sala allahu aleyh wasalam maanu ahayn qaar ku garto ku aqoonsada salaaddii rasuulku sala allahu aleyh wasalam inay dhammaatay oo rasuulku salaaddii ka baxay kumaanu garan jirin ilaa bitakbiir allahu akbar inuu la yimaado oo codka sare loogu qaada mooye wax kale kumaanu garan jirin xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu xadiisku sheegayaa dikriga ka dambeeya salaadda dabadeeda in codka sare loo qaado oo sare loogu dhawaaqo ayuu sheegayaa ha yeeshee jumhuurka culammadu waxay leeyihiin xilligii horaa nebigu sala allahu alayh wasalam sare ugu qaaday oo litacliim iyo wax la mida ayuu uga jeedo xilliyada qaarkood buu sare ugu qaaday laakiin caado jaariyo ilaa wakhtigii uu nebigu laga oofsanayey uu ka dhimanaayey laga soo gaadho mid joogto uu sare ugu qaadi jiray maaha laakiin axwaasha qaarkood baa sare loo qaadaya imaamu shaafici markaa wuxuu yidhi waxaa lagu xambaarayaa codkan uu sare ula qaydin jiray sare ugu qaadi jiray inay ahayd litacliim baris uu dadka baraayo inay sidaas ahayd ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen may tacliim ma aha tacliimna kama muuqdo waxaa lagu xambaarayaa inay tahay sunne in codka sare loo qaado takbiirta oo allaahu akbar allaahu akbar sare loo qaado ayaa laga qaadanaya cabdullahi bnu cabbaasna da'diisu waa yarayd wakhtigii hore ee qabla fatxi makka dee makuu joogay marka awaaishii buu tacliim samaynayay nebigu sala allahu alayh wasalam dee madiinaba ma joogin muxuu markaa maqlaa fatxu makana waxay dhacday sannadii sideedaad ee hijrigaay dhacday marka sannadii siddeedaad ee hijriga markuu yimi markuu yimi madiine yimi dee nebigu wuxuu sii noolaa sala allahu alayh wasalam sannadaa sideedaad intii ka hadhsanayd iyo sannadda sagaalaad iyo sannadda tobnaad tii koob iyo tobnaadna awalkeedii buu dhintay marka sanawaadkii dambe yaa saddexdii sane ee dambe ama saddex sano iyo wax ayuunbuu dee ibnu cabbaas joogayaa madiine joogaya tacliim hadday tahayna waagii hore ansab u ahaa markaa saas aawadeed culamada qaar waxay ku xambaareen sunnada dikrigaa salaadda ka dambeeya inay tahay codka sare in loo qaado ee hoos in loo dhigaa inayna sunno ahayn waa mas'ale ma culammadu ku kala duwan tahay sidaa culammada hore isugu khilaafeen baa culammada mucaasiriinta ahina ee raasikhiinta ahina isugu khilaafeen oo ibnu baaz iyo cuthaymiin iyo culammada la midkii waxay leeyihiin waa in lala jahraa sare loo qaadaa alcalaamatu maxamed naasiridiin albaanina wuxuu leeyay may waa in hoos loo dhigaa xaalad gaara sare loogu qaaday silsilatu xadiis saxiixa tuu ugu doodaya waa saas marka waxa weye masale culamadu ku kala duwan yihin bacdu ahlicilmi waxay u deliishadeen xadiiska dikriga ku saabsan waaba inoo soo dhow yahay hal xadiis baa inaga xiga oo sheegaaya nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sheegay salaadda marka laga baxo in saddex iyo soddon goor subxaan allah la yidhahdo saddex iyo soddon goor alxamdulilah saddex iyo soddon goor allahu akbar markay yidhaahdeen dahaba ahlu dusuuri bidarajaati alculaa ama dahaba ahlu dusuuri bilujuur dabeedna eh, nebigu uu dikrigaa u laqimay waxaa xadiiskaasi sheegayaa markii dambe ayaa waxay ogaadeen qoladii kalena ee akhniyada ahaa ayaa waxay ogaadeen dikrigan bay ogaadeen markaasaa iyagiina sidii u yidhaahdeen markaasay nebiga ku soo noqdeen sala allahu aleyh wasalam faqaaluu ya rasuula allahi samica ikhwaanuna ahlu lamwaali bima facalna fafacaluu milah faqaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam dalika fadlu allahi yu'tiihi man yashaa dee haddii markii horeba caado ay ahayd nebigu sare inuu ugu qaado sidaa caadaystay oo ka sunno yeeshay yacnii ka cibaado yeeshay caadada waa laga fiican ya lafdiga in laga cabbireen yacnii camalka nebiga hadduu ahaa inuu la jahraayo tasbiixdaa iyo takbiirtaa iyo taxmiiddaa dee awalan marka horeba waa ogaan lahaayeen marka nowcan maa in hoos loo dhigaayo hoos loo akhrinayey baa xadiiskaasi ku tusinaya bay marka kan kale waxaa lagu xambaarayaa inay ahayd axwaal khaasa xaalado gaara inay ahayd bacd culamana waxay ku xambaareen ila xadiisku wuxuu sheegaya ma kunna nacrifu inqidaa'a salaati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ila bitakbiir in looga jeedo yacni yowmu naxri iyo ayaamu tashriiq in ayaamu tashriiqa iyo maalmaha ciidaha iyo in xaaladaha gaarkaa lagu xambaaro sidaasay culamada qaarkoodna ay ku xambaareen laakiin shuraaxda qaarkood waxay leeyihiin bucdaa ku jira in wejigaa lagu xambaaro nowcan maa waa baciid calaa kulli xaal markaad xadiiska kalena eegto in hoos laysaga yidhaahdo ayay noqonaysa culamada laha lala jahro ma laha codka ha laysla eegto oo dikriyada noocu doonaba ha noqdee dikri ay soo aroortay cod isku mida isku mar in la qaadayo sawdka laysla eeganayo meelnaba kuma soo aroorin sunnada nebiga sala allahu alay wasalam laa takbiir baynay ku soo aroorin walaa talbiyaynay ku soo aroorin walaa dikriye kalayna ku soo aroorin ee xataa waxyaalaha lala jahraayo hadday takbiiraadka ciiddiya ayaamu tashriiqa tahay iyo hadday talbiyada xajka tahay yacnii mid walba ruux weliba halkiisu kala qaylinayey laakiin ruux weliba markuu halkiisa kala qayliyo sidiisa u wato hugunka codkaa guuda isku dhacaya ayaa wuxuu samaynayaa qaylo weyn buu samaynayaa laakiin sunnada nebiga mid ay ku soo aroortay ma aha sala allahu alayh wasalam in cod isku mida oo mar la wada bilaabayo mar wada jarayo oo saa isugu sarjaran in laysla odhan jiray ee ruux waliba dikrigiisa gaar buu xusaya haddii la yidhaha laysla eegtana mafaasid kala ka imanaysa iyadoo sunnadii ay khilaafsan tahay oo mafsado ay tahay ayaa mafaasidda kale waxaa ka mid a in dadka qaarkood xuruufaha qaarkood seegaan dabeedna si aan looga tegin u raaciyo marka dikrigii waxaa ku sugan in meelaha qaarkood laxniya ka imanayaan asuu ula eegto codkii jiidayo xuruufaha qaarkood marka laga tago uu ka tegayo marka waxaa weeye ruux waliba gaarkiisa ayuu u wadanayaa sida sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waafaqsane awfaqa ah sidaas ayuu la imanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk